bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay gaswat اlxudaybiya xadiidkii dheeraa ee bukhaari ayaa noo soo dembeeyey qisada bilow ilaa dhammaad sheegayey marka kitaabka inta uu sheegay baan marka akhrinaynaa in sha allahu tacaala wuxuu yidhi ibnu kaiir falamaa calima almushrikuuna mushrikiintii markay ogaadeen bidaalika nebiga inuu cumro u soo baxay jamacuu waxay ururiyeen axaabiishahum ciidankoodii isku dhafka ahaa oy meelaha ka kala keenkeeneen wa kharajuu min makkata maka ayay ka soo baxeen saadiina iyagoo kuwa celinaya allahu nebiga ka celinaya can ilictimaari inuu cumraysto hada alcaam sanadkaas inuu cumraysto wa qaddamuu calaa khaylin lahum waqadamuu waxay hormariyeen calaa khaylin fardo lahum ay lahaayeen iyagu ayb waqadamuu waxay hormariyeen calaa khaylin fardo dushood waxay ku hormariyeen lahum iyaga ay lahaayeen khaalid bna alwaliid ilaa kuraaci alhamiim meesha la yidhaha kuraac alhamiim ayb halkaa ayay marka geeyeen oo fardoolay khaalid ku jira ayay gaarsiiyeen halkaa iyo quraac ilqamiim ayay u direen wa khaalafahu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa weydaartay oo waa khilaafay fi dariiqi jidka ayuu ku weydaartay faintahaa ila alxudaybiyati xudaybiye ayuu gaaray wa taraasala huwa walmushrikuun isagii iyo mushrikiintii ayaa markaa fariimo isku diray xataa jaa'a suhayl bnu camrin ilaa uu ka yimid fasaalaxahu calaa an yarjica canhum waa la heshiiyey calaa an yarjica canhum inuu ka laabto ayuu kula heshiiyey caamahu haadaa sanadkiisaas ka ka sanadkan yacni markaa sanadkan kan ah inuu laabto ayuu ku heshiiyeen wa an yactamira inuu soo cumraysto fi lcaami lmuqbili sanadka soo food leh ee soo socdo fa ajaabahu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa yeelay ilaa maa sa'ala wixii uu su'aalay suhayl limaa muxuu u yeelay marka nebiga limaa jacala allaahu liajli maa kii dartiis jacala allaahu alla uu yeelay casa wajalla fii daalika heshiiskaa dhexdiisa uu yeelay oo min albarakati barakaa iyo walmaslaxati maslaxaa ilaahay heshiiskaa dhexdiisa waxa uu yeelay barakayo maslaxaa darteed ayaa nebiguna u yeelay oo u ogolaaday wakariha daalika <clears throat> way kahdeen arrinkaas heshiiska ah jamaacatun jamaaco oo min asxaabihi nebiga asxaabtiisa ka mid ah minhum waxaa ka mida ah jamaacada cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu baa ka mid ahaa waraajaca abaa bakrin asidiiq abuu bakar ayay hadallo ayuu kula celceliyey <clears throat> abuu ayuu kula celiyey hadal fii daalika arrinkaa ku saabsan uma raajaca sala allahu calayh waali wasalama nebiga ayuu haddana hadal ay isdhaafsadeen cumar iyo nebiga fa kaana jawaabuhu sala allahu calayh waali wasalama jawaabtiisu waxay noqotay nebiga kamaa ajaabahu sidiiqu abubakar sidii uu u jawaabay radia allaahu canhu wa huwa annahu cabdullaahi jawaabtuna sidan bay ahayd wa huwa annahu isagu nebigu inuu yahay cabdullaahi ilaahay addoonkiisa wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay walaysa yacsiihi inuusanna ilaahay caasinaynin aniga addoon allaanaha rasuulka allaanaha mana caasinaya ilaahay ayb wa huwa naasiruhu allana inuu u gargaarayo waqad istaqsa albukhaariyu bukhaari aad buu u raacraacay hada alxadiida xadiidkan fii saxiixihi saxiixiisa dhexdiisa bukhaari xadiidkan aad buu u raacraacay oo kitaabu shuruud min saxiixi اlbukhaari juska shanaad fatxulbaariga saddex-iyo tobanka mujalladna ku soo aadayo halkaa ayuu ku dhex sheegay kitaabu shuruud ayb isagoo dheer marka cumar iyo asxaabtuna waxay u nacayeen waxay ahayd heshiiska sida ka muuqato ayaa waxaa ula muuqatay waa ficlanna waxaa ku jira yacni arrimo aad u ad oo qofka inuu aqbalo ku adag kuna dhib badan cumar marka isaga daahirkaas buu fiiriyey hayro marka diinta uu u qabaa waxay ka keentay marka in hadalladaas marka nebigu uu weydaarsado oo nebi alla sowma tihid soo annaga xaq ma lihin iyaga baatil kuma taagna maxaan dhibkaas aan marka diinteenna aan u siinaynaa markaa nebigana uu yidhi maya sidaa dhaaf arrintan marka saxaabadu waxay ku reebtay dersi lama ilaabaan oo waxaa weeyaan sahlu bnu xunayf oo saxaabada nebiga ka mid ah wuxuu dhihi jiray berihii dambeo saxaabadu ay dagaalameen iyo oo dagaaladu ay dhaceen iyo fitanka ayuu wuxuu dhihi jiray ayuha ayuhannaas ittahimuu ra'yakum wardadow nin walbaa ra'yigiisa ha tuhmo ayuha nnaas itahimuu ra'yakum ra'yigiinna tuhmo oo bal amaad ra'yigiinna uu xun yahay isdhaha oo talada ku dara waxaan is arkaayay buu yidhi maalinkii abujandal la celinaayey oo nebigu heshiiskan uu saxeexayey haddii aan maalinkaa awoodayo inaan celiyo heshiiskaas oon baabi'iyo oo baabi'i lahay ayb markii dambena maslaxadiisa iyo khayrkii ka xasilay yaan dib ka ogaanay buuli marka dad walbow ayuha annaasu itahimuu ra'yakum ra'yigiinna tuhba ayb marka qofku waxaa laga rabaa marka maxaad u malaynaya mar hadday saxaabadu sidaa ay darsigay ku qaateen wixii ka dambeeyena iyagu markaa hadday ra'yi soo jeedinayaanna ra'yigoodu in qalad ku jiri karo saxsami karana waa aaminsanaayeen laakiin haddaad tidhaa ra'yigu waa kan isagaana diinkii ah wuxuna ay ra'yi yihiin waa dhibaatan oo adiga ra'yigaaga marna aadan tuhmaynin maskaxdaada iyo fakarkaaga haddii aadan tuhmin waa dhibaatan ayb qofka bani aadamka kale isaguna ra'yiga kale kula leh ee talada kula wadaago isaga laftirkiisa ra'yigiisa toosnaan karo ayb marka talada mar walba wax kala reeb kala reeb yacnii kala reebt yacnii eh, kala reebasho qofku inuu lahaado ayb ee hadhow marka uu ku cudur daaran kara xataa ayb faqaadaahu suhayl bnu camrin ayaa la heshiiyey nebiga calaa an yarjica canhum inuu ka laabto caamahu haada sanadkiisa kaa ah wa an yactamira inuu soo cumraysto min alcaami almuqbil sannada soo fool leh calaa anlaa yadkhula makata inuusan maka soo gelin sannada dambena ilaa fii julubbaani silaaxi hubka galkiisa mooyaane hub galaysan yacni hub galkiisii ku xiran yahay maaha inaanu si kale u soo gelin yni seefaha aad idinkoo seefihiina galka geliyey ayaad ku soo gelaysaan seeftiinio yacni bannaanka galka ka baxsan yahay maya saabay dhahay wa anlaa yuqiima cindahum inuusan agtooda ku nagaanin akara min alaaati ayaam saddex maalmood wax ka badan ayb wacalaa an ya'mana annaasu dadka inay nabad galaan baynahum wa baynahu iyaga iyo isaga dhexdooda cashra siniin toban sano toban sanona toban sano in lagu kala nabad galo meelaha aan degannahay waxba aynan ka dhicin ayb markaa nebigu toban buu la heshiiyey bacdu alculamaa marka waxay yidhaahdeen tobanka lagama badi karo heshiis kow iyo toban sano dagaal in la joojiyo laguma geli karo maxaa yeele waxay dhaheen muddadii ugu dambeysay ee nebiga laga haayo ugu badnayd oo toban sidaa darteedna waxay yidhaahdeen annagu marka wixii ka bato waxay noqonaysaa tacdiil liljihaad jihaadkii oo meesha laga saaray ayay kusoo baxaysaa heshiis joogto ama yeelan karaan muslim iyo gaal ayb qofka muslimkaa heshiiska waxaa loo ogol yahay maslaxa markay ugu jirto maslaxaduna wakti bay waa inay lahaato ayb culamada marka shaaficiyada iyo tobankaas bay shardi uga dhigeen muddada u dhici karo laakiin a'immada muxaqiqiinta sida alimaam ibnulqayim oo kale zaadulmacaadka wuxuu leeyahay heshiiska isagoo aan muddo lahayn oo aan muddaysnayn waa la kala saxeixan karaa ayb oo waxaa tusaya buu yidhi qisada khaybar ku imaan doonto oo nebigu sal l slam uu yidhi nuqirukum fiiha maa shinaa nebigu khaybar yahuuddii joogtuu la heshiiyey dhulka inay ka shaqeeyaan haafna wax ka soo baxo ay muslimiinta u keenaan nuska kalena ay iyaga markaas qaataan heshiiskaa inta uu soconayana waxa uu yidhi waa intii annaga aan rabno oon doonno muddo male marka kaas ayb heshiis marka mudlaqana waa jiraa muddona waa loo yeeli karaa laakiin tan la diidayaa waxay tahay heshiis joogto ah oo waaro ayb oo la yidhaahdo wax annaga iyo yacnii hadda heshiisyadan ay samaynayaan qawaaniintan ay ku magacaabaan alqawaaniin addowliya oo inaan yacni dowlad dowlad ku xadgudbin oon dagaal la gelin iyo waxyaabahaas la qorqoray iyo iyo islama socon karaan yacni sharciga islaamka ayb qofku marka waxaa loo ogol yahay intii uu ka xoogaysanayo waa iska joogi karaa oo waa tabar waa waa istaba waa tabaabushaysan karaa laakiin wixii ka dambeeya isagoo awooddi leh inuu dacwadii faafi waayo waxaa weeyaan waa khalad weeyaan oo aayaad fara badan baa diidayo nebiga la amray iyo muminiinta yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilba ayb waclamuu ana allaha maca almuttaqiin ayb fakaanat hadihi اlhudna heshiiskaani waxay ahayd min akbari اlfutuuxaat guulaha tii ugu weynayd bay ahayd lilmuslimiina u sugnaatay guulaha muslimiinta u sugnaaday midda ugu weyn buu ahaa heshiiskan kamaa qaala cabdullahi bnu mascuud sida uu yidhi cabdullahi bnu mascuud radia allaahu canhu ilaahayna waaba ku sheego wuxuu yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ayb mararka qaar marka waxaad garanaysaa dagaalku inuu noqon karo guushu xataa inay noqon karto hab aan markaas dagaal aan ahayn guulna in markaa ay noqon karto oo kaydka iyo tadbiirka iyo yacnii waxa ay dadka muslimiinta madaxda muslimiinta yacnii dadkooda yacni si dhaba u matalo waxa ay markaas yacnii ay ama heshiisyada ah ama dagaalada ah intuba in futuuxaadku ku imaan karaan ayb kama wacalaa annahu heshiiska waxaa kaloo ku jirtay wacalaa annahu man shaaa qofkii doono dakhala wuxuu gelayaa fii caqdi rasuuli اlahi sal l slam nebiga dhinaciisa ayuu heshiiska ka gelayaa waman shaaa qofkii doonana dakhala wuu gelayaa heshiiska fii caqdi qurayshin quraysh dhinaceeda ayuu ka gelayaa ayb qabaa'ilka kala wa inay labadan ku kala kala galaan fa kaanat khusaacatu khusaaco waxay ahayd miman dakhala fii caqdihi sala اllahu calayh ali wasalam khusaaco qabiilka la yidhaha nebiga safkiisay galeen iyagoo aan markaas muslimiinba ahayn laakiin in nebigay ku noqdeen waxay la noqdeen marka heshiiskii dhinaciisay ka galeen wa dakhala banuu bakrin reer bani bakarna fii caqdi qurayshin bay galeen wa calaa annahu laa ya'tiihi axadun minhum wa calaa annahu shanigu inuu yahay laa ya'tiihi axadun qof inuunan imaanaynin oo minhum iyaga ka mid ah wain kaana musliman muslimba ha ahaadee ilaa raddahu calayhi ilayhim xaggooda usoo soo celinayaa yacnii qof annaga meesheenna ka soo tago maka qofkii ka soo tago ee adiga kuu yimaado muslimba ha ahaadee waad noo soo celinaysaa ayb wain dahaba axadun qof hadduu tago min almuslimiina muslimiinta ka mida ilayhim gaalada uu aado isagu doorto laa yarudduunahu ilayhi u soo celin maayaan ayb annagana waxba kuu soo celin mayno adiga laakiin waa noo soo celina meelaha marka aada ugu cuntanmi waayey tanoo kale ahayd heshiis marka labada daraf daraf ku dhib badan wa ayb laakiin nebiga ilaahay baa u waxyoodayo meeshaan in khayr ka soo socdo ayuu ogaaday mana caasinin ilaahay subxaanah wa tacaala ayb walidaalika marka hadda wixii fiqi ku jirana casharkii horaan uga soo hadalna dabcan nacam qofka la celin karo iyo dadkaan la celi kari naagaha kuma jiraan ayay ayb oo aayadaa ka soo degeen suurat nimanka aan cashiirada iyo qaraabada ku lahaynna kuma jiraan iyagana meeshaas ayb oo qof hadda kuma geli kara taas heshiif ayb oo maxaa yeelay iyagii diinka in laga fidneeyaa badan laakiin dadka laysleeyahay iyagoo isfurdaamin karaan ama meesha daday ku leeyihiin qabiil iyana oo iyagu yacni dhibaatadaas isaga adkaysan karo iyagu waa la geli karaa taasoo kale haddii loo baahdo ayb faaqara allaahu subxaanahu ilaahay subxaanahu watacaala wuu qiray daalika kaagaasi kullahu dhammaantiisa marka heshiiskaa ilaahay baaba u qirayba marka inaysan dembi ahayn bay tusaysaa ayb ilaa ma statnaa wuxuu alla ka reebay ou soo reebay mooyaane min almuhaajiraati almu'minaat haweenkii soo hijrooday ee mu'minaadka ahaa ah min annisaa'i oo naagahana fa inahu nahaahum wuu reebay alle oo mu'miniinta waa ka reebay can raddihinna celintooda ilalkufaari ay u celiyaan oo allah wuxuu yidhi laahunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna isuma xalaal aha marka waxaramahunna wuu ka xarimayna alleh cala alkufaari gaalada ayuu ka xarimay yowmaidin maalintaa yani naag muslimada nin gaala inuu guursado maalintaasaa la xarimay ayb maxaa yeele diinkuu ka fidnaynaya hadduu guursado ayb dadku hadda meesha yacnii ay gaareen yani waa la yaab yani taqaarubka iyo gaal isu dhoweynta waxay ka gaareen hadda dad laga yaabo in loo maleeyo inay iyagu aad yacnii e, e, diinta ugu taagan yihiin oo laga yaabo in loo haysto inay yihiin hogaamiyeyaal ruuxi ah yaa waxaa jira yacnii dhahayo naag muslimada nin gaala waa guursan karaa xasan turaabi xasan turaabigi suudaana yaa beri dhexdaan un dheerayn buu fadwo soo saaray uu leeyahay waa isguursan karaa naagta muslimadda nin gaala waa guursan karaa maxaa yeele wax diidaya ma lahan nimankaba waa guurs nimankuba ahlu kitaabka waa guursan karaa naagaha ah naagaha marka maxaa loogu diidayaa yuu leeyahay waa iska ra'yi iyo qiyaasyb marka waana ijmaacu baabi'inayaa marka ijmaacu lmuslimiin saxaabadii ilaa iyo waqtigan aan joogno muslimiinta waxay ku ijmaacsan yihiin naag muslimada nin gaala inuunan guursan karin uusanna u ahayn marka gayaanna uusan u ahayn ayb walidaalika dadka cawaamta iska ah xataa oo aan diin badan baranin naagaha muslimiin muslimaadka ah ee nimanka gaalada u joogo waa qabaan xataa ma dhihi jirin ayb waa qabaan ma dhihi jirin ayb oo waxaa la dhihi jiray waa u fuushaa waana eray munaasab ma qabo waa qabaa lama dhihi kara hiblaayo waxaa qabaa lagu leeyahay nin gaala soo ku qabaa maba qabi kara iyadoo day muslimo tahay falidaalika marka tacbiirkaas dadkii caamada ahaay yaa ku wanaagsan marka eh, ijmaacaasaana marka ninkaa uu baabi'iyey marka waxaa dareemaya dad diin wax ka barbartay un dhibaatada ay diinka ku samay karaan oo ay ka daran yihiin inay uga daran yihiin diinka dadka dad caamo oo fidradooda isaga socda ayb wahada amrun casiizun maa yaqacu fi lusuul wahada wuxuu yidhi marka ibnu kaiir fawaa buu marka taabanaya istiqraad ahaanta ugu keeni jiray wahaadaa kan buu leeyahay ishaaradu marka xaggay ku dhaceen wixii nebigu uu qariray ee sunnada ahaa ayaa la qayb laga nasakhay aayadaana lagu nasakhay ama aayadaa lagu takhsiisiye iska dheh haddaad doonto wuxuu nebigu si caama u sheegay qur baa takhsiis ku sameeyey waxbuu ka bixiyey waxna qaarna meesheedii buu u daayey tanoo kale marka wuxuu leeyahay amrun arin weeyaan casiizun aad naadir waa ah yar waa arrin naadir oo aad u yaro maa yaqacu fi lusuuli maa yaqacu ma dhaco buu yidhi fi lusuuli yacnii usuulka dhexdiisa kuma dhaco usuulka wuxuu ka usuululfiqiga yacnii caam iyo khaasaa jiro naska caamka ah sida badan qur aanka cumuumka ku yimaado sunnadaa marka takhsiisiso maxaa yeelay sunnadu iyadu waa bayaan waxbay bayaanisaa marka qur-aanku marka si duuduuba loo sheego takhsiiska iyo tafaasiisha sida badan yaa iska leh sunnadaa iska lahaatay sida badan walidaalika wa aqiimu salaata ilaahay yidhi see loo tukanaa meeqaa laga tukanaya wax sunnadii baa tafsiilkaas gasho laakiin in sunnadii wax duuduubto oo qur-aanku wax tafsiiliyo waa yartahay yartahayuu ku leeyahay waa naadir bay usuulka ku tahay ayb wahuwa takhsiisu sunnati bilqur'aani wa huwa kaa aan sheegaynana takhsiisu sunnati sunnada in la khasiso waa bilqur'aani lagu khasiso wa minhum culimmadii waxaa ka mida man caddahu qolo ku tirisay naskhan arrinta noocaa naskhi inay tahay oo qur-aankii baa sunnada nasakhaayo ka madhabi abi xaniifa wa bacdi alusuuliyiin walaysa huwa aladii calayhi akaru almuta'ahiriin walaysa maahan huwa naskhigu alladii calayhi akaru almuta'ahiriin mutaahiriinta culummada dambe badankood kay ku taagan yihiin ma aha wanisaacu fii dalika qariib doodda arrintaa ku saabsanna waa dhow yahay id yarjicu xaasiluhu isku soo duuduubkiisu wuxuu u noqonayaa ilaa munaaqashatin fi lafdi dood oo xagga alfaadda unbay u laabanaysaa wax macno ah iskuma haystaan marka qur-aanku waa tanaayo heshiiskii nebiga waxaa la yidhi cid allaala ciddii annaga naga soo tagto waa soo celinay nin inagoo ku jireen marka soo maa nin iyo naag waa ku jireen markii la qoraayo ila waxaa la yidhi marka man ayaa la isticmaalay waa alfaad eh, lafdun min alfaadi اlcumuum qur-aankii baa yimidoo wuxuu yidhi naagaha kuma jiraan heshiiskii marka mankii caamka ahayd naagihii baa laga soo reebtay qur-aan baa hadda wax bayaaniyey ogow sunnadaa wax duuduubtay midda naadirkaa ah taas qur-aanka inuu wax duuduubo sunnada bayaanisaana aqlab ah oo badan meel kalena waa jirtaa oo waxaa ka mida sunnadu ay duuduubtayo maa quطica min albahiimati wahiya hiya xayatun fa mayitun wixii neef isagoo nool laga soo jaro neefka isagoo nool wixii laga soo gooyo waa bakti fa huwa mayitun neef iska socdo waadan gowricin haddaad qayb yar ka soo goosato qaybtaas waa najaas waana bakti sunnagu saasuu tiri qur-aankii baa marka wuxuu yidhi takhsiis u geliyey wmin aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaatan wamataacan ilaa xiin dhogorta iyo yani suufka iyo suufka ariga iyo dhogorta xoolaha iyo oo iyagoo marka inta iyagoo nool inta laga xiiro laga hoolo yaa laysu isticmaali karaa ama dhar laga samaysan karaa ama sidii la doono loo isticmaalo waa qayb neefkii laga jaray isagoo nool laga gooyey maca daalikana najaasna ma aha waana wax la isticmaali karo sunnadiibaa marka takhsiis yani qur-aankii baa takhsiis la yimid maadaas oo min alfaadi ilcumuumka waxaa laga reebayaa aswaafta iyo awbaarta iyo ashcaarta timaha iyo dhagorta iyo meelaha ayaa laga reebaya taana marka miaal naskigana waa isaga laftirkiisa qur-aanka waa ku jiraan oo waxaa ka mid a qiblada nasakhitaankeedan soo marnay qad naraa taqaluba wajika fi samaa falanwaliyanaka qiblatan tardaaha nebiga baytalmaqdisoo u jeeday wuxuu ugu jeestay liajli sunno tiisa ah baa loogu jeestay waa la bedelay kacbadii baa loo soo bedelay qur-aan baana ku yimid marka qur-aankii baa sunno nasakhaay waa laga helaa marka taas oo kale waqad kaana sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa qabla wuquuci hada sulxi heshiiskan intounan dhicin bacata cusmaana bna cafaan cumaan ayuu diray radia allaahu canhu ilaa ahli makata ayuu u diray reer maka yuclimuhum inuu ogeysiiyo isagoo ogeysiinayo annahu lam yeji inuusan u imaanin liqitaali axadin qof dagaalkiis inaan u imaanin cumaan buu yidhi oradoo fariin naga geey marka in dad marka loo socdo in loo diri karo wafdi ayb waxa adiga fariinta aada rabto u sheego cusmaanna maalinkaa dad kale waa loo diri karay laakiin qabiiladiisa aad maka ugu xoog badnaydo uguna weyneyd <clears throat> isaga marka cashiiradaas uu ku leeyahay darteed baa isaga loo diray amaa dadka kale waa goolooyinkan kale uga awood badnaay marka haddii dad kale la heli lahaa qofkaas kale la diri lahaa laakiin cusmaan nebigu sababkaas u diray wa inamaa jaa nebigu inuu u yimid muctamiran <clears throat> ayb inuu cumraysto yani isagoo cumraysanayo un inuu u yimid <clears throat> fa kaana min siyaadati cumaan radia allaahu canhu cumaan sayidnimadiisa waxaa ka mid ahayd buu yidhi annahu carada calayhi mushrikuuna mushrikiintii waxay u soo bandhigeen addawaafa bilbeyt kacbada inuu dawaafo fa abaa calayhim waa ka diiday wa qaala wuxuu yidhi laa aduufu biha aniga ma dawaafayo qabla rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka hortii cusmaan maadaama ergey uu yahay iyagu ergada ma dili jirin la dirsado sida badan meeshii markuu tegey ee fariintii nebiga geeyey ayaa waxay yidhaahdeen ordo haddaad rabto kacbada iska dawaaf dee nin marka muslim ah oo kacbadii u hilowsan oo intaas yacnii laga hor joogo gaala ay ka hor joogto oo isagu markaa loo la makaniyey ee layidhi orod bax kacbada iska dawaaf yaa marka sunno raaciddiisa iyo yacni sayidnimadiisa iyo qiimihiisu wuxuu keenay iyo caqligiisa inuu yidhaahdo nebigoon dawaafinanuma dawaafawaxay mar gadaalha ii jiraan isagama ordin marka kaadsiimadiisay marka tusee waana dabeecad fiican wa qofki inuu degan yahay umuuraha tacaqul uu ku fiiriyo ninkii ashajac bilqays nebiga waa kii ku yidhi ina fiika khaslatayni yuxibuhuma allaahu laba dabeecad baad leedahay ilaahay uu jecel yahay markaasuu wuxuu yidhi alxilmu walanah dulqaadka iyo yacnii kaadsiimada walam yarjic cumaanu radia allaahu canhu cumaan ma soo laabanin xataa balaqahu sala allahu calayh ali wasalama ilaa nebiga ay soo gaartay annahu qad qutila cumaanu cumaan in la dilay war marka ku tiri kuteen baa nebiga la soo gaarsiiye cumaan waa la dilayaa leyii faxamiya lidalika rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalama arrintaa marka nebigu waa u dhiilooday faxamiya nebigu waa u kululaaday waa u dhiilooday lidalika arrinkaa rasuululahi sal slam rasuulka lidalika arrinkaa uma dacaa asxaabahu asxaabtiisiibuu u yeeray ila albaycati inay la mubaayacoodaan cala alqitaali ay kula mubaayacoodaan dagaalma cumaan suu lama dilin haddiiba cumaan la dilay bayacay galeen inay markaa dagaal galaan oo nimankaa marka ay la dagaalamaan fa baayacuuhu way la mubaayacoodeen nebiga taxta shajaratin geed hoosteed bay kula mubaayacoodeen hunaaka meeshaa ku taallay geedda macno gaara kuma jirin meesha geed tii ugu dhoweyd baa iyada noqotay un tawaafuqaa layihaha taasoo kale geed tii ugu dhoweyd baa taas iska noqotay marka na un hooska na geeddii baa la tegey waa lagula mubaayacooday marka qur-aankii baa xusay marka laqad radia allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ayb muminiinta ilaahay waa ka raalli noqday markay kula mubaayacoonayeen geedda hoosteeda geeddaa marka waayihii dambe dad baa waxay ka dhigteen inay barakaystaan oo kale cumar baa isagoo xajka ka yimid oo sii socda ayaa wuxuu arkay dad uun geedda hoosteeda salaad ula qastaayo oo inay ku tukadaan isku aadinayo markaasuu wuxuu yidhi wardado maa maxay geeddaan waa geeddii nebiga kula mubaayacay asxaabta markaasuu wuxuu yidhi war qofkii salaad ay ku qabata geeddan ha ku tukado kii aynan ku qabaninna ha ka dhaqaaquu yidhi ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay nebiyadooda raadadkooda ay barakaystaan cumar marka wuxuu amray baa layidhi in geeddaas la gooyo saynan dadka ugu fidnoobin oo qabuuro caabud oo kale aysan u noqonin ama geeda caabud iyo godad caabud dadku saysan u noqonin dad badan baa godadka caabudo qaar abuuraha caabudo qaar baa yacnii qubuurta caabudo dadku khuraafadii baa aad uga buuxsantay ayib jibaal waxaa jira marka dhulkan shaam lubnaan iyo ku yaallo aad loo barakaysta oo ninkii ku tukada intaasay lamid taha leedahay annaguna meel waxaa noo taal toddoba jeer ninkii tago hal mar soo xajiyayo kale la mid tahay la dhahayo marka qubuuro dad wax ku jira aan la ogeyn iyo godad hoostooda iyo buuro iyo dad waalwaalan baa la caabudaa xataa dad mukallafiin aanba ahayn oo waxaad arkay layska barakaysanayo oo sirta ku jirta ma ogidaa lagu leeyahay cumar markay asxaabtu waxay diideen geeddaa markaa geeddi in la gooyo ayuu faray waa la jaray geeddii marka riwaayadka qaarna waxay leeyihiin geedda cumar wuxuu wuu dhibsaday inuu zuuliyena waa hamiyey sanadii dambe markii lasoo noqday geedo badan baa ku dhex baxay waa la garan waayey bukhaari wuxuu warinayaa marka wuxuu leeyahay saxaabadii arrintaa way ku waa ku farxeen ibnu xajar marka waa macneeyey wuxuu yidhi sababkay ugu farxeen waxay tahay si aan geeddaas hadhow loo caabudin soo ma aragtid marka dadka saalixiinta meele ay farfariisteen iyo waa lagu fidnoobaan maaha nin meelaan nebigu barakaad meeshaa salaad loola qasda meel uunan dhihin in loo aada maaha laa tushaddu rixaalu ila ilaa alaaati masaajid masjid alxaraam wamasjidi haada wa masjid saddexdaas meel ayaa laysdhihi karaa alla ilaah meeshaas waa barakaysan tahay safar daaca u aad safar baraka iyo daaco u tag saddexdaa meel baa laysdhihi karaa wax ka soo haray maya abu hurayra waxaa la arkay jabalu ayuu ka yimid meeshii nabi muuse ilaahay kula hadlay ayuu tegey oo soo laabtay waxaa arkay marka basra ibnu abi basrata alkhifaariy markaasuu yidhi xaggeed ka min ayna aqbalta markaasuu abu hurayra yidhi min auur jabalu tuur xayu kallama allaahu muusaa meeshuu alla muuse kula hadlay markaabu wuxuu yidhi amaa inii low calimtu annaka tadhabu haddaan ogaan lahaa inaad aadaysid lama akhrajta ma aadan baxdeen maxaa dhacay buu yidhi nebigaan ka maqlay buu yidhi isagoo dhahaya laa tucmalu lmaqiyu ilaa ilaa alaaati masaajid gaadiid lama samaysto lama rarto ilaa saddex meel unbaa loo rartaa saddexdii meelna kan maahan buu yidhi marka abu hurayrana marka waa ka aqbalay marka laba saxaabi meeshaa marka xadiidkaas masjid keliya kuma khaas ah marka meel walbo oo dadku ay baraka u tagaan xadiidkaabaa diidaya saddexdaas meel unbaa loo tegi karaa soo ma garan dadka qaar baa waxay ku leeyihiin ganacsiga waa loo safraa cilmiga dalabkiisa waa loo safraa ee ninka cilmiga raadinaya iyo ganacsigu ma ganacsi buu raadiyaa mase dhulbuu barako ka raadiyaana ganacsi buu raadiyaa haddii la yidhaha maanta isagoo jawhar u socdo war faa'iidadii waxay ka dilaacday marko waa baxayaa marko u aadaya isagu jawhar ul uguma dhicin soo ma fahme ninka daalibu cilmigana meeshii nin culummaa joogu aadaa meel mucayana ul uguma mudna wax soo gelaayo marka marka maaha ta nebigu sheegayo iyo middaan isku midba ba ta nebigu diidayo waxay tahay qofku inuu u qasdo meel uu is yidhaahdo buqcadan macno gaaraa ku jiro oo loo aadaa ayb oo cibaadaadka qaar ayaan meel kaleba lagu samay karin inuu iska dhaadhiciyo oon saddexdaas meel ahayn maya ayb xadiidkaa marka culummada shaaficiyaduna saas u fahmeen qaarkood oo waxaa ka mid a culummadii qarirtay macnahaas oo xataa ziyaara ziyaarada markaa ziyaaratulqubuurka awliyada iyo saalixiinta iyo ambiyada iyo qubuurahooda inaan loo safri karin waxaa caddeeyey abu muxamed aljuwayni ah, waalid imaam alxaramayn imaam alxarameyn aabihii asxaabulwujuuha shaaficiyadu ka mid ahaa dadka madhabka wejka kuleh buu ka mid ahaa waxaa ka mid ah qaadi xusein oo fuqahada khuraasaaniyiinta shaaficiyada ka mid ah sidaasay qarireen marka mas'alo cusub ma aha qaar shaaficiyada iyo culummada ka mid ah oo yidhina waa jiraa way bannaan tahay kuwa yidhi in qubuuraha loo safro laakiin ma bannaana sababtoo ah mar haddii laysku khilaafay xadiidkuna uu leeyahay meel safar loo tegi karo buqco barakaysan oo barako ku jirta darteed loogu tegi karaa ma jirto ilaa meelahaas maahane saxaabaduna sidaa u fahmeen sidaasaa marka la joogaa diin cusub marka ninka ku yidhaahdo isagaa diin cusub watan <coughs> geeddaa marka iyadu halkaa marka geeddaasay ka soo baxaysaa walidaalika meelaha marka dadkeenna hadda waa ku arkaysaa waxay ku leeyihiin nin waxaad arkaysaa saddex meel lagu siyaartay daad weydiisad war ninkan saddex meel buu ku duugan yahay maya bay ku leeyihin meel heblaayay ku duugan yahay labadan meel meeshaasna waa deganaa jiray meeshaasna waa lagu arkay hadda ka hor dad ilaa dhowr meel lagu siyaartaan hebel meeshana saas uu farfariisan jiray meeshaan cilmi buu ku akri jiray meesha fariistaba ma la barakaysanaa marka geeddii nebi qur-aanku sheegay baaba saxaabadu ay ku farxeen in la baabi'iyo ay baaba'do ayb marka geeddan kadib god la barakaysan karaa ma laha abu shaama almaqdisi shaykhu limaam الnawowi wuxuu yidhi isaguna kitaabkiisa albaacif calaa inkaari اlbidaci wاlxawaadid fuqahada shaaficiyadu ka mid ahaa wuxuu yidhi haddaad aragtaan meel la barakaysanayo la farfariisanayo oo yacnii barako laga raadinayo nafci iyo duri ogow waa daatu anwaad uu yidhi middaas waa daatu anwaad daatu anwaad xadiidkaa ku soo arooray nimankii xunayn nebiga u raacay ee goor islaamnimadooda cusbayd ayaa waxay dhahay rasuulka ilaahi geed bay arkeen gob ah rasuulka ilaahay ou geed daatu anwaad la yidhaahdo kale noo sameeyo sida ay mushrikiintu daatu anwaad u lahaayeen oo kale annagana rasuulka ilaahay noo samee oo maxay ahayd daatu anwaad mushrikiinta seefahooday sura jireen waa barakaysan jireen geeddaa marka waxay islahaayeen haddaad seefaha surtaan waa guulaysanaysaan annagana geed sidoo kale aan seefaha sursuranno oo aan barakaysanno noo sameeyaynin dad cusubay ahaayeen diinta ku cusub markaabuu nebigu wuxuu yidhi innaha sunan subxaana allah qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waddadii ay dadkii hore mareen oo kale waxaad i tiraahdeen buu yidhi ilaah noo sameeya sida iyaguba ay ilaah u lahaayeen saasaa dhahdeen buu yii hadalkiina wuxuu ka dhigan yahay ilaah aan caabudna noo sameey ayuu ka dhigan soma arki marka dad baa waxay ku leeyiin qabri yaa caabudo kan yaa caabudo waxaan la caabu maxaa nebigu xilligii uu noolaabaa saa saa ay dhacday marka nimankaa markii nebigu sidaa ku yidhi waa ka tageen iyaga jahligaasay marka macduuriin ku ahaayeen xadiidkuna uu tilmaamayaa nebiguna aan ugu xukumin marka waa loo sheegay hadday kadib ku taagnaa lahaayeen sidaas maxay noqon lahaayeenna mushrikiinay noqon lahaayeen marka shirkiga iyo towxiidku in la kala reebo furuuq waa weyn baa u udhaxaysa laakiin in la fahmo ayuu u baahan yahay culammadii marka diinka laga soo gaarayna waa kuwaasaa fuqahada ahaa kuwii marka shaaficiyada ahaana sidaasay leeyihiin ayb markaa dad laba boqol ama saddex qarni ama laba qarni uu joogo yacnii in laga dhigaba madhabka shaaficiyada iyagu inay calanka u wadaan khalaq waay wa kaanat markaa wuxuu yidhi geeddaa fabaayacuuhu taxta shajaratin hunaaka geed meeshaa ahayd ayay kula mubaayacoodeen nebiga wa kaanat samuratan qurac bay ahayd geeddu marka geed quraca ah ahaa ayb wakaana ciddatu man baayaca wakaanat ciddatu man baayaca hunaaka dadkii meeshaa kula mubaayacooday tiradoodu waxay ahayd ayb jumlata man jumlata man qadamnaa dadkii aan soo tirinay tiradoodii bay ahayd annahu kharaja macahu inay la soo baxeen ilalxudaybiyati ay ula soo baxeen dadkii aan kor ku soo sheegnay inay nebiga soo raaceen xudaybiye u soo aadeen bay ahayd dadkii la mubaayacoodayna tiradooda ilaa dalik ayb ila aljaddu bnu qays ninkaa un baan la mubaayacoonin nebiga fainahu kaana qad istatara fainahu kaana wuxuu ahaa qad istatara inuu isku qarinayay bibaciirin lahu rafi ou lahaa ayuu isku aadinayey nebiga iskaga aadinayey nifaaqan minhu munaafiqnimo xaggiisa ka ahayd wa khudlaanan iyo yacnii nebiga oo uu garabkiisa inuu ka baxo ribay ayb iyo wailaa abaa sariixata abuu sariixa mooyaane xudayfata bni asiid fainahu shahida alxudaybiya xudaybiya ayuu xaadiray isaga wa qiila inahu lam yubaayic lama mubaayacooninna waa la yidhi waqiila bal baayaca xagga kama soo raacin isaga wa kaana awala man baayaca yowmaidin qofkii ugu horreeyey nabiga la mubaayacooday maalintaa abuu sinaan ayuu ahaa wahbi bnu muxsan akhuu cukaashata bni muxsan walaalkiis ahaa wa qiila waxaa la yidhi ibnuhu ayuu ahaa sinaanu bnu abi sinaan wa baayaca salamatu bnu lkwac salamatu bnu lakwac radia allahu canhu yowmaidin maalintaa nebigu wuxuu la mubaayacooday alaaa maraatin saddex jeer biamri rasuuli llahi sal l slam rasuulka amarkiisa lahu uu isagu amreeyey bidalika sidaa saddex jeer baa nebigu uu amray inuu soo noqdo oo la mubaayacooda mar walba ayb dadka marka nebigu uu ku xisaabtamayo ka mid aha salamatu bnu lakwac radia allahu tacaala canhu kamaa rawaahu muslimun canhu sida uu muslim wari wariyey oo yani laga wariyey salama laftirkiisa wawadaca sala allahu calayh waalihi wasalam yaddahu nebiga gacantiisa wuxuu dhigay wuxuu saaray can nafsihi alkariima nafsadiisii wanaagsanayd yani gacantiisiibuu gacantii kala saaray saa uma qaala waxa uu yidhi wahaadihi tanna can cumaan cumaan bay naa'ib ka tahay gacantaydan kale cusmaan oo ma ka jiro ayay naa'ib ka tahay oo cusmaan baa marka nebigaa baycadii u qaaday ayb oo labadiisii gacmood buu isgacan isa saaray nebiga midna waa cusmaan midna tiisii wa marka nebigu cusmaan laftirkiisa siduu isugu hallaynaayey iyo yacnii siduu u ogaa yacnii iimaankiisa dhabnimadiisa ayaa halkaa marka kula galay wahaadihi can cusmaan ayuu yidhi fakaana daalika kaagaa wuxuu ahaa oo sidaa nebigu uu u yeelay baa waxay ahayd ajalla mid ka weynin badan min shuhuudihi tilka albayca baycadaas inuu goobjoog ka noqdo oo baycadaa inuu goobjoog ka noqdo waxaaba uga fiicnaatayba gacantii nebiga oo cusmaan laga soo qaaday oo cusmaan marka naa'ib looga yeelay marka fadli cusmaan waxaa ugu filan nebigoo labadiisii gacmood isu geliyey isaguma joogin laakiin shaquu nebiga ugu maqnaayo makaa loo diray ayb walidaalika dadka wax ceebeeyo ee khawaarijta iyo ayaa waxay ku ceebay jireen cusmaan beder ma xaadirin uxud waa cararay baycatu ridwaanna ma joogin ibn cumar baa intuu u yimid buu su-aalay saddexdaa su-aal ka warran waa jirtaa buu yidhi laakiin dhegaysu yidhi kaale markuu saddexdii su-aal u jawaabay buu wuxuu yidhi khaarijigii allahu akbar markaasuu wuxuu yidhi kaale amaa beder inuusan xaadirin nebiga ayaa gabadhiisii oo uu qabay darteed oo xanuunsanaydoo cid looga soo tago aan jirin ayuu la joogay nebigaana ku ogaa xataa nebiga khaniimadii beder markuu qaybinayo cusmaanna waa u gooyey qaybtiisii uxudna waxa uu yidhi ilaahay waa cafiyey intii carartay oo walaqad cafa allaahu canhu ilaahay waa cafiyey haddaad adiga laakiin cafiskii alla raalli ka ahayn jid kala un iyo waddo kale ilaahay waa cafiy haddaadan adiga rabin laakiin shani kala tan saddexaadna waxa uu yidhi qof cun cumaan ka dabooli karto nebiga booska cumaan ka daboole hadday jiri lahayd nebigu qofkaasuu diri lahaa cusmaanna oo joogi lahaa buu gacantiisii kalowna nebigu baycada ugu qaaday saddexdaanna qaada buu yidhi marka ku tag saddexdii jawaab iyo saddexdan dambe isku qaada yidhi lixdaasna ayb saas ku yidhi wawadacaayb marka cumaan taasaaba uga fiicneed waanzla allahu caza wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey fii dalika kaagaa shanigiisa laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara waqaala sala اllahu calayh waalihi wasalama nebigu wuxuu yidhi laa yadkhulu axadun qof ma gelaayo miman baayaca kuwii la mubaayacoodayna ka mida nebiga taxta shajarati geedda hoosteeda ku mubaayacooday annaara naarta ma gelayno dadkii ku yacnii nebiga kula mubaayacooday geedda hoosteeda qof ka mida naarta ma gelayo nebiga sal slam kulligood waa ahlujanna meeshanna marka shiicada iyo raafidada ayay radin ku tahay maxaa yeele waxay dhaheen nebigu sidaan buu yidhi naar ma gelaayo qof meeshaa jooga iyagana dadkii meeshaa joogay kuwii ugu waaweynaabay waxay leeyihiin waa gaaloobeen oo markuu nebiga dhintay kadib bay ridoobeen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo akaru saxaaba waa ridoobeen bay dhaheen khumeyni waxaasuu ku qoray bugaagtiisa shayaanka bugaagtiisa shaydaano uu alifay alxukuuma alislaamiya uu ku magacaabay iyo waxaasuu ku dhigay saxaabada inay gaaloobeen diinta ka baxeen bacda nebi nebi markuu dhintay kadib waxaas buu dhaldhalay marka nebigii waxyi buu ku hadlaa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa isagii baa wuxuu leeyahay qof meeshaan joogay naar madinaayo hadday ridoobi lahaayeen lacalla soo nebiga lama ogeysiiyeenna ila ilaahay baa og soo maaha dadku waxay samay doonaan ayb marka iyagu waxay leeyn laqad radia allaahu can ilmu'miniina marka loo soo deliishado waa ahaayeen markaas laakiin gadaal danbay ka baxeen ayb kuwaasoo dhan marka iyo kuwan ciraaq jooga iyo kuwan meeshaan iyagana xisbullah isku magacaabo kulligood waxaasay aaminsan yihiin ayb baailkaas iyo abaadiishaas iyo kufrigaas ayb fahaadihi tani hiya baycat ridwaan waa baycat ridwaan middan ayaa la yidhahdaa walamaa faraga nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu markuu dhammeeyey min muqaadaati almushrikiin mushrikiinta heshiiskoodii uu la gelayay kamaa qadamnaa saan soo hormarinay sharaca wuxuu gudagalay fi taxalluli min cumratihi cumradii uu soo xirtay inuu ka xalaaloobo ilaa xaj ama cumro soo xirtay dhexda iskagama laaba kartid haddii lagu xayiro axkaam baa jirtaad samaynaysaa wa amara annaasa dadkiina wuxuu amray bidaalika inay xalaaloobaan fashaqa calayhim dushooda dhib iyuu dhibay arrinkaa wa tawaqafuu way joogsadeen rajaa naskhihi iyagoo markaa rajaynayo maanka ku hayo in la nasakhi doono faqadiba annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa carooday min daalika arrinkaa amar diidadaas iyo gadaal udhacaas iyo dib udhacaa ayuu nebiga ka carooday fadakhala calaa ummi salamata ayuu usoo galay faqaala lahaa daalika arrinkiibuu u sheegay faqaalad waxay tidhi ukhruj bax anta adiga yaa rasuul allah fadbax hadyaka hadigaaga xoolaha aad waddo gowrac waxliq ra'saka madaxaaga xiir waannaasu yattabicuunaka yaa rasuul allah dadku way ku raaci doonaan rasuulka ilaahi oo ficilkaaga marka ay arkaan waa quusanayaan markaasay ku raacayaan fakharaja waa baxay fafacala dalika sidaa buu yeelay fabaadara annaasu dadkii way degdegeen ilaa muwaafaqatihi nebiga waafaqidiisiibay u degdegeen faxalaquu way xiirteen kulluhum dhammaantood ilaa cusmaana bna cafaan wa abaa qataada alxaarita bna ribciy mooyaane fa innahumaa qasaraa ayagu way gaagaabsadeen xiiridii gaagaabinta labaduba waa bannaan tahay xiiriddaas afdal ah dakarahu suhayliyu ayaa sheegay fii rawdi lunuf fi rawdi اlunuf ayb intan marka iyadana waxaa weeyaan qof marka qofka dumarka ah intaad xaaje ima dhib ku haysto intaad u sheegto daad marka yanii ra'yi ku og tahay iyoiyo yanii tala fiican iyo nusxi daad ku ogtahay tahay intaad sidan baa jirta tiraahdi sidan baa jirta intaad tiraahdi hadhow marka way ku sii kartaa talo wanaagsan oo lagu liibaano sida haddaba umusalamo nebigu ay talo lagu liibaano usiisay ayb dad baa iyaguna meeshaan sii xero taraaray marka macan yani haweeni wa loo yani shani markaa ku haysto ama shani jiro in qofka uu sheegi karo tala macquul la noqoto hadday siisano uu ku dhaqaaqi karaan joognay ayb dad baa marka waxay yidhaahdeen majaalistan baarlamaankay geli kartaa wasiiray noqon kartaa madaxweyney noqon kartaayb leesh marka waxaasoo dhan nebigu sooma dhihin lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan dad arrinkooda ay u dhiibay ama ay maamushay naag ayb markaase waxay yidhaahdeen maya dad waxaa la arkay naag madax u noqotay oo liibaanay haddana waa waxaasoo kale waa taxadi ka waran ayb waa istidraag nebiga warkiisa laga daba tegayo nebigu sidaanuu yidhi laakiin waxaan uu yidhi ma dhicin wax kalaa dhacay mada kaas marka e, eeshiisaa wey waxaasoo kale waxa oo kale waxay noqon kartaa gaalnimi iyo kufri nebigu warkan waa iska sheegay waa la wax jira midda kale inay liibaaneen qof diinkii ka maqan yahay xaggee ku liibaanayna naagtii hindiya madaxda u ahayd iyo naagtii ingiriiska madaxda u ahayd tusaale u soo qaateen liibaaniddu maxay u yaqaanaan marka ma adduunyo badan la helo iyo adduunyo markaa la samaysto maa liibaanid ah mase gaal oo dhanba ilaahay wuxuu leeya maba liibaanaba innahu laa yuflixu lkaafiruun sha'nigu wuxuu yahay gaaladu inaysan liibaaninba ayb marka ninkan diinka bartay ee martabo shiikh gaaray oo haddana sidaa dhahaya ka waran aad u daranta markaas eh, weliba waxay leeyihin naag hadday aad u caqli badan tahay waqtiyadan sida jirto ay wax baratay oo kale waxaa maamulaysa waqtiyadii hore iyo naag hadda caaisho ka fadli badan maa la helaya naag caaisho ka cilmi badan miyaa la helayaa oo ka diin badan iyadii bay saxaabada usoo deliishadeen waqcatuljamal dalxa iyo zubayr caaishaa la socotay markaasaa abubakra nufayc bnu اlxaarif aلhaqafi xadiidka werinaya bukhaari isagoo ku sugan markuu arkay baa waxa uu yidhi dadkiibu marka wuxuu ku yidhi war nebiga waxaan ka maqlay lan yuflixa qowmun wallow amarhum imra'a iska daaya dad arrinkooda taladooda naag u dhiibtay ma liibaanaan caaishaa lagu keenay xadiidka fama baaluka marka qof dambe marka maxaad malaynaysaa wakaada bacduhum wakaada ayb marka dadku hadday axaadiidtaas iyagoo arkayay ka tegayaan markaasay aqwaal culum soo qaadanayaan hebel a yidhi sheekh fulaan a yidhi sheekh fulaan mar haddii xadiid nebi ou jiro waxba ma dhihi karo wakaada bacduhum qaarkood waxay sigeen yaqtulu bacdan qaarka kale inuu dilayo haman murug darteed yani ciil iyo murug darteed inay markay isu xiirayeen qaarkood in qaarka kale dilay ku dhowaadeen liannahum maxaa yeelay yarawna waxay arkayaan almushrikiina gaaladii qad alzamuuhum inay gaaladii ku laasimiyeen bishuruudin shuruud kama axabuu say iyagu jeclaayeen waxay u arkaan yacni gaaladii oo sidii ay rabeen loo yeelay cilm waay markaiyagu marka hayro diineeda haysa markalaakiin amarka weyn oo xag alle ka yimid oo nebiga loo waxyoodaa meeshan yaallo waajaabahum sala allahu calayh waali wasalam ilayha nebigana uu u ajiibay oo uu yeelay waxyaabahaas wahada min fardi shajaacatihim waa kaa marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay wahaadaakan min fardi shajaacatihim saxaabada geesinimadooda xaddhaafka ay tahay weeyaan iyay ka mid tahay geesinimadooday tusaysaa radia allaahu canhum marka nebiga oo amarkiisu ay diidaan kama ahayne geesinimadoodaa meeshaas tagtay ayb wa xirsihim iyo dadaalkooda calaa nasri lislaam islaamka guulaysigiisa ay ku dadaalayeen walaakina allaha caza wajalla laakiin ilaahay baa aclamu walaakina allaha alle caza wajalla allah aclamu og bixaqaa'iqi اlumuuri arrimaha xaqiiqadooda iyo masaalixihaa iyo arrimaha masaalixdooda minhum iyaga kaga ogaal badan allah iyaga kaga ogaal badan marka ilaahay sidaa ahaa yaa nebiga marka sidaa u qariray walihaada lama insarafa sala allahu calayh ali wasalama saa darteed nebigu markuu laabtay raajican isagoo noqonaya ilalmadiinati u laabanayo anzala allahu caza wajalla calayhi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey suurat alfatxi suurat lfatxi buu ku soo dejiyey bikamaalihaa iyadoo dhan fii dalika arrinkaa suuratu inaa fatx wa qaala cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahina waxau yidhi inakum tacuduuna alfatxa idinku guusha waxaad ku tirinaysaan fatxa maka guushii mako furashadii mako wainamaa kunaa nacuduhu annaga haddaan saxaabada nahay waxaanu guusha ku tirinaynay fatxa alxudaybiyati xudaybiye guusheedii maxaa yeele gaalada annagaa ka helnay markii laysu ammaanayay kun iyo afar boqolaa nebiga la socotay laba sano gudahood nebiga toban iyo laba kunaa la socotay dad ku dhigay labaiyo toban kun jeysh dhan ayaa nebigu maka fatxu maka usoo raacday ayb toban kun ilaa labaiyo toban kun yaa maka xaggeed nebiga usoo raacday waa laba sano gudaheed sanadii laxaad tan dhacday fatxu makana sanadii sideedaad marka laba sano gudaheed jeish intaas la eg intuu ka soo baxay marka wakhtiyadaas baa dad fara badan islaamay dadkii islaamayna khaalid ibnulwaliid baaba ka mid ahaa khaalid ibnulwaliid yaa ka mid ahaa wasadaqa radia allaahu canhu run buu sheegay buu yidhi ibnu mascuud fain allaha subxaanahu ilaahay jacala haadihi sababa sababkan wuxuu ka dhigay fii fatxi maka maka furashadeeda ayuu sabab ugaga yeelay tan jacala haadihi tan wuxuu ka yeelay asababa sabab buu ka yeelay fii fatxi maka uga yeelay kamaa sanadkuruhu bacdu sida aan sheegi doonna in sha allahu tacaala wa cawada min haadihi tanna wuxuu ilaahay beddel uga siiyey mu'miniinta khaybara khaybar buu bedel uga siiyey salafan wa tacjiilan hor ahaan iyo degdeg ahaanba waa loo soo dedejiyey oo markay xudaybiye ka dhammaadeen khaybar bay galeen dhulkii ugu weynaa oy furtaan buu noqday muslimiinta dhul beereed yacnii eh, iyo dadkii oo ay markaa yahuudiya meesha ku qahreen hub badan dhufaysyo badan tuulooyin badan dhul beereed fara badan oo yahuudu ay ka shaqayso oo nusna muslimiinta lagu maamulo masaalixdooda nusna loo kala qaybqaybiyey dadkii dagaalka dadkii xudaybiye qur-aankana ilaahay waa u sheegay oo maqaanima kaiiratan ta'khuduunahaa ayb ilaahay wuxuu idiin yaboohay maqaanim kaloo qaadan doontaan waana midii khaybar marka tan wixii ay ku waayeen khaybar baa ilaahay ka siiyey fa kaanat muddata markaa qofku hadduu de ilaahay dartii wax si amarka alla hadduu ku adkaysto uu fuliyo fatxi iyo guul unbaa u dambaynaysa marka horeba walow dhibaato fara badan baxa iska soo mara fa kaanat muddatu iqaamatihim bilxudaybiyati intii ay xudaybiyo joogeen muddadeedu waxay ahayd naxwan min cishriina leyla labaatan habeen ku dhowaad labaatan habeen bay halkaa joogeen wabilahi towfiiq sal sl ala nabina mxamd